alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wsallama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xilyatu taalib alcilmi ayaynu ku soo jiray wuxuu sheekhu yihi raximah allah wa calayhi falyakun muctadilan fii macaashihi bima laa yushiinuh sidaa marka lagu socdo oo wixii xaaraana laga zaahidaayo waxyaalaha makruuhaadkee la karaahiyaysanaya laga zaahidayo waxyaalaha shubahaadku ku jiraan laga dheeraanayo laga zaahidayo wixii xalaal ah e aan ishkaal ku jirin xalaal cad ah qadarka kifaayada inuu ka qaataa zaahidnimadii soo geli mayso yacnii mubaaxaadka in lagu tawasuco oo lagu balballaarsado oo aad markaa waxa weeye looga daba dhaco ta noocaasoo kaliya waa noqon kartaa nooc zuhdiya waa soo geli kartaa zuhdigii sunnaha ahaa zuhdigu wuxuu u qaybsamaa mid sunnaa iyo mid waajiba ah. waxyaalaha muxaramaadka in laga zaahidaa waa waajib waxyaalaha marka mushtabihaadka ixtiyaatan in looga zaahidana iyaduna waa imanaysaa wakhtiyada qaarkoodna xagga waajibnimaday u dhowaanaysa waayahay alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahumaa umuuri mushtabihaatun laa yaclamuhunna kaiiru min annaas shaygii qofku u kala garan waayo ma xalaal baa ma xaaraam baa oo ka ishkaal gala nabadgelyada diintiisa inay nabad gasho uu ku dadaalaya waxay keensanaysaa inuu ka dheeraado si aan marka diintiisii aynay u dhaawacmin laakiin shayga mushtabihaadka dadka qaarkood u ah hadday isaga xalaal ugu caddaato isaga nisbadiisa mutashaabihaad ma aha mutashaabihuna wuxuu u qaybsamaa shay nisbi ah iyo shay marka aan nisbi ahayne mutlaqa xadiiskan laftiisuna wuxuu tilmaamayaa wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhunna kaiiru min annaas maxaa laga fahmayaa markii la yidhi laa yaclamuhunna kaiiru min annaas yacnii intaa inaan ahayn inay qaarkood yaga markaa waxa weeye uu garanaayo oo xalaasha cad ama xaaraanta cad ay gu jirto saasaa laga fahmaya xalaashii xaaraantii xalaashii waa caddahay xaaraantiina waa caddahay waxa u dhaxeeya mushtabihaat aan dad fara badani garanayn dad fara badani garanayn waxaa laga fahmayaa yacnii ghayrulkasiir inay yagu garanayaan oo ama cad ay ugu tirsan tahay ama xaaraanta cad marka iyaga nisbadooda markaa uma aha mutashaabihaad uma aha falyakun muctadilan fii macaashi bima laa yushiinuh ha noqdo mid markaa dhexdhexaysanaya fii macaashihi waxa uu ku noolaanayo adduunyadiisa ah bimaa laa yushiinuhu waxaan markaa isaga ceebaynaynin waa inuu ku dhexdhexaystaa bixaysu si oo yasuunu nafsahu naftiisa uu ilaalinaayo waman yacuulu cidduu markaa masruufayana uu ilaalinayo oo inuu dayaco dadku masruufaayey ma aha inuu isagu markaa quudku cuni lahaa ee xalaasha ahaa inuu raadsan waayana ma aha oo iska fadhiistooo yidhahdo waan zaahide oo deedna daruurigii intuu waayo cibaadaadkii kari kari waayo ta noocaasi marka waxaa zuhdigii la amray ma ah shay maxmuudo fiicanna ma ah yaa walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima allah baa wuxu uhi nafihiinna ha dilina allah wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday ciduu masruufayana inuu masruufkoodii dayaco ma aha kafaa bilmar'i isman an yudayica man yaquutu sida xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegayo qofka waxaa ugu filan dembi inuu dayaco cidduu markaa masruufaayo oo masruufkoodii markaa siin waayo ka dayacaa taasaa dembi ugu filan taasa ayaa dembi ugu filan walaa yabdu mawaatina adillati waalhuun yacni ma gelaayo uma aroorayo ama ma gelaayo mawaatina adillati meelaha dulliga iyo walhuuni waa isla macni weeye huunkuna waa dulliga weeye meelaha dulliga markaa ma gelin naftiisii ma dullaynaayo waa inuu iska jiraa wixii markaa waxaweeye xumaa iyo wixii naftiisa dullaynaya waa inuu iska jiraa oo dawarsiga iyo waxyaalaha noocaasoo kale atasawul atasawul waa dawarsiga weeye dawarsigu waa shay qofka dullaynaayo weeye markaa inuu markaa sameeyo ma shaxaadka iyo yani marka ashaxaada watasawul yani shaxaada waa carabi waa bidaal ashaxaada wa tasawur inuu shaxaad iyo dawarsi iyo wax la mida sameeyo waxyaalaha noocaasi waxyaalaha naftiisa dullaynaya ayay ka mid tahy umuurahaaso kale waynu iska jiraan waynu taa iska jiraan waqad kaana shaykhuna maxamed alamiin alshinqiidiyu almutawafaa fii sabcati cashara min ashahri ahaani cashar sanata alaain wa tisciin raximah allahu tacaala mutaqalila min addunya sheekha bakri abu zayd waxa uu yidhi wuxuu ahaan jiray sheikhayagii maxamed ibnuamiin la odhan jiray ashinqiidiyu ee bilaadka shinqiid layahaa loo nisbeeyey oo dhintay oo la oofsaday toddobiyo tobankii bishii labiyo tobnaad waxay waafaqsan tahay saddexiyo toddobaatankii taarikhda nasaarada marka laga eego raximah allahu tacaala wuxuu ahaan jiray mutaqalila min addunya mid aad u yaraysta adduunyada ayuu ahaa adduunyada aan aad ugu dadaalin waqad shaahadtuhu laa yacrifu fi'aati alcumlati alwaraqiya waxaan marka arkay buu yidhi laa yacrifu xaalaanu garanayn fi'aati alcumlati alwaraqiya lacagaha markaa waraaqda ah noocyadeeda ma kala aqoon yacni kuma dadaalin oo ihtimaam ma siin waqad shaafahanii biqowlih waxaanu afkiisa igaga yidhi yaa almushaafaha waa markaa ruuxa toos waxa looga maqlo kaannahu dibnihiisa wuxuu ka odhanaayo uu maqlaayey markuu dibnaha markaasaa uga sheegay afkiisa wuxuu igaga yidhi biqowli laqad ji'tum min albilaad waxaan ka imi dhulkii dhulka wuxuu ujeedaa jeedaa shinqiid waxay ka mid tahay muritaaniyay ka mid tahay wamaci kanzun qalla an yuujada cinda axad waxaan ka imi beledkaas aniga oo la jirkayga u ahaaday khasnad ay yar tahay cid markaa agtiisa ay ku sugan tahay khasnad cid haysataa aynay jirin yacni ay yar tahay cidda marka haysataa anoo khasnaddaa haysta ayaan ka imi markuu khasnad yidhi waxaa kuu soo degdegaysa inuu maal fara badan watay markaasaas odhanaysaa talow ma wuxuu watay axjaar kariima eh. ma dheeman buu sitay ma rubbi buu sitay ma noocyada kale markaa axjaarulkariima ayuu watay ma dahab buu watay wa huwa alqanaaca sheekhu wuxuu ku fasiray khasnadda inuu uga jeedo qanaacada inuu waxa weeye adduunyada intuu helo inuu raalli ku yahay oo wax ka badan ba aan u hanqaltaagayn quudkiisa hadduu helo yacni wax kaloo adduunya inuu higsado midaan doonayn oo raadinayn inuu ahaa qanaacadu waa shay aad u qaaliya hadduu qofku qanaaco waayo faqri ka bixi maayo waayo hadduu yahay marka waxa weeye akhna taajir taajirka ugu qanisan hadduu yahay oo qanaacala yahay dee qalbigu caydh ka yahay ya qannimadu waa qannimada qalbiga sida nabiguba ah, sheegay sala allahu aleyh wasalam laysa alghina can kasrati alcarab inama alghina hina anafs yacni qaninimadu ma aha haynta xooluhu inay farabadato taa qaninimada markaa qofka kaafinaysa fiican maaha qaninimada fiican taa maaha ee hanimadu waxa weeye waa hina nafsi naftu waa inay hani tahay hodan tahay oo qanaaco leedahay qanaaco ya taasaa marka waxa haninimada markaa fiicani waa taas weeye sida haninimadu u tahay haninimada nafta ayaa faqriga iyo miskiinnimaduna u tahay ta markaa nafta markii ilaahay yuhuudda uu sheegaayo waduribat calayhim adillatu walmaskana korkooda waxaa laga yeelay dulli iyo miskiinnima laga yeelay faqiirnimo waxay culammadu yidhaahdeen faqiirnimada laga yeelay waxaa loo jeedaa xagga qalbiga inay caydh ka yihiin xagga qalbiga inay yuhuuddu caydh ka yihiin baa laga tilmaamaya hadda adduunyada dadka ugu xoolaha badan bay ka mid yihiin yuhuuddu ya haddana allah wuxuu inoo sheegayaa in miskiinnimo iyo markaa korkooda laga yeelay marka qalbigay caydh ka yihiin baa layihi saas aawadee culamada mufasiriintu markay aayaddaa fasirayaan waxay yidhahdaan yuhuudiga adduunyada ugu taajirsan ee ugu xoolaha badan ya wuxuu ka baqayaa gaajo inuu dhinto sida qalbiyadooda caydha looga yeelay oo caydhnimada loo suray waxay ka baqayaan gaajo inay u dhintaan bay ka baqayaan haddii adduunyada muggeeda la siin lahaayoo xoola ah wuxuu odhan lahaa armaad marka waxa weeye caydhnimo u dhimataa waad axad cunto weydaan marka qalbiga caydhka marka qanaacadu waa qaninimadii nafta weyn walow aradtu almanaasiba la caraftu atariiqa ilayha wuxuu idhi haddaan markaa dooni lahaa almanaasiba jagooyinka haddaan dooni lahaa iyo inaan madax noqdo la caraftu atariiqa ilayha waa garan lahaa buuhi waddadaan u maro waddadaan u maro waa garan lahaa igama qarsoonteen walaakinii laa uuhiru addunya cala alaakhira ha yeeshee adduunye ka doorbidi maayo aakhiro adduunyada markaa mid door bidayo adduunyo dooranaya ma ihi ee aakhiran rabaa wala abdulu lcilma linayli ilma'aarib addunyawiya una bixin maayo cilmiga yacnii dana adduunyo inaan gaadho daraaddeed u bixin maayo faraximahu allahu raxmatan waasicata aamiin ilahay ha u naxariisto naxariis ballaadhan ilahay ha u naxariisto wuxuu inoo tilmaamayaa sheikhu sheekhiisi maxamed alamiin ashinqiidi inuu ahaa adduunyada markaa mid ka zaahiday oo adduunyada yaraysta aan adduunyada aad ugu dadaalin ee cilmiga iyo diinka iyo cibaadada iyo cilmi faafintaas aad iyo aad ugu dadaalaya ayuu markaa ahaa waxaanuu yidhi markaa qanaaco wax leeyahay ilahay igu arsaaqa oo dhulkayga waxaan ka imi anigoo qanaacadaas haysta qanaacadan haystayna cid haysataa way yarayd qaliil bay ahayd wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye hadduu doonaayo inuu jagooyin raadsado dariiqa loo maro inuu garan lahaa saasayna culammadu ahaayeen yaa han yaraan kuma kallifin ay han yar yihiin laakiin adduunyada lafteeday u arkayaan han yaraan inay tahay hanweynaanta waxay u arkaan waxa ilaahay agtiisa ku sugan inay raadiyaan oo raalli ahaansha ah oo jannaata ah taas inay raadiyaan baa hanweynaanta ay u arkayaan halka dadka qaarkood hanweynaanta ay u arkayaan in jagooyin la raadiyo ya waxay door bidayeen yacni waxa weeye inay xagga ilaahay uun markaa waxa weeye jago wanaagsan ka helaan taasay markaa doonayeen marka adduunyada iyo aakhiro waxay dooranayeen aakhiray dooranayeen qaar kuraasi markaa raadsanaya may ahayn qaar jagooyin raadsanaya may ahayn waxay ahaayeen qaar doonaaya ilaahay agtiisa darajo wanaagsan inay ka helaan sidaas iyadaa qaar raba bay ahaayeen adduunyadana qaar qanaaco ka haysta bay ahaayeen qanaaco qaar kaga sugan ayay marka ahaayeen jagooyinka la doonayay iyo manaasibtuna waxay ka mid tahay waa umuur dunyawiya waa umuur dunyawiya walow qofku haba sheegto inuu leeyahay marka waxbaan islaaxinaya ama waxbaan hagaajinaya kullu dalika yacni markaa ruux waliba waa sheegtaa ya kullun yaddaci waslan lilayla wa laa tuqiru lahum bidaaka mid odhanayaana wax kharibaya ma jiro kullu axad isagoo marka waxa weeye jagada naftiisa doonaaya iyo magacyo maamuus inuu helo ayuu marka wuxuu leeyahy waxbaan hagaajinayaa waxbaan jacya mac ka dhigayaa iyo wax la mida ah. wallahu almustacaan qodobka toddobaad ataxalli birawnaqi alcilmi aadaabta wanaagsan waxaa ka mida ah in la ysku qurxiyo birawnaqi alcilmi cilmiga quruxdiisa iyo wanaaggiisa laysku qurxiyo altaxallii birawnaqi alcilmi in in la xidho oo laysku qurxiyo cilmiga quruxdiisa xusnu samti walhadyi min dawaami asakiinati walwaqaar aadaabta wanaagsan iyo muuqaalka wanaagsan waalhadyu asaalix iyo dariiqada markaa lagu hanuunayo fiicani ee wanaagsani min dawaami alsakiinati walwaqaar waxay ka mid ahaatay degganaanshaha daa'imitaankiisay ka ahaatay ama ka mid ahaatay degenaanshaha qofku deggan yahay ou xasilloon yahay sugnaanshaheeda iyo daa'imitaankeeda ayay ka ahaatay iyo walwaqaari waqaarkuna waxa weeye sakiinada iyo waqaarku waa isku dhow yihiin waxaa laga tilmaamayaa inuu ruuxu markaa waxa weeye ruux markaa ciyaar badan oo dulduul badan markaysaga inaanu ahayn ruux xasiloon oo deggan inuu yahay min dawaami sakiinati xasilloonidu inay markaa waxaweye daa'im tahay oo joogto tahay bay ka ahaatay walwa qaari degganaanshaha joogtayntiisay ka mid ahaatay iyo walkhushuuci khushuucda yacnii ilaahay loo khushuucaayo oo dullaynaayo iyo watawaaduci isdhuldhigga laysdhulligaayo oo layshoosaysiinayo iyo wa luzuumi almaxajati dariiqa markaa waxa weeye xaqa ah bartankiisa in la laazimo almaxaja waa jaaddatu ariiq waddada bartankeeda wey yani waddadii xaqa ahayd ayaa laga tilmaamaya maxajada hmm. taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha intaasoo dhan bay ka mid ahaato ay ka imanaysaa dariiqada wanaagsan ee lagu hanuunayo iyo aadaabta wanaagsan ee lala imanayo bicimaarati aldaahiri waalbaatini wa takhallii can nawaaqidih oo ku sugnaanaysa bicimaarati aldaahiri muuqaalka sare in la cammiro iyo waalbaatini waxa qarsoone hooseeye in la cammiro waxaa lagu cammirayaa taaca iyo wanaag baa lagu cammiraya inuu qofki waxa weeye taacaad la yimaado iyo cibaado iyo xusu ilaahay xusaayo yacni kor iyo kalba wuxuu ku cammirayaa cibaado iyo taaca iyo watakhali can nawaaqidiha iyo waxyaalaha ku liddiga ah sifaatka aynu sheegnay waxyaalaha ku liddiga in layska madhnaysiiyo laga tago wa can ibni siriina maxamed ibnu siriin waxaa laga soo wariyey raximah ullah qaala inuu yidhi kaanuu yatacallamuuna alhadya kama yatacallamuuna alcilm waxay ahaan jireen dadkii horeanu soo gaadhnay bimacnaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen yatacallamuuna alhadya qaar barta alhadya waddada wanaagsana lagu hanuuno qaar barta bay ahaayeen kama yatacallamuuna alcilm siday cilmiga u baran jireen bay hadyiga iyo yacni marka aadaabta wanaagsanna u baran jireen wa rajaa ibni xaywata raximahu llah rajaa'i ibni xaywa isagana waxaa laga soo wariyey ilaahay u naxariistay annahu qaala inuu yihi lirajuli nin ku yidhi xadisnaa noo warranoo xadiis noo sheeg walaa tuxadisna can mutamaawitin walaa tacaan waxna ha nooga sheegin oo xadiis ha nooga soo naqlinoo ha nooga sheegin can mutamaawitin mid isbakhtiinaya oo bakhtibakhti oo kale iska yeelyeeli walaa tacaanin iyo mid markaa waxa tacni badan oo dadka dhaleecayn badan labadaa midnaba xadiis ha nooga warin axaadiis noo sheeg laakiin axaadiista ciddaad nooga warinayso labadaas ku jirin tamaawit waxaa loo jeedaa mid waxa weeye markaa iska dhigaya oo kale markaa sidii wax bakti bakti oo kale iska dhigaya dadka dhexdooda ayuu muujisanayaa khushuuc iyo wax la midoo kale muujisanaya markaa dee waxaa soo geli kara nowcan maa riya iyo istus iyo wax la midaa soo geli kara ya mid dhaleecayn badan oo dadka tacninayana oo aad iyo aad u dhaleecayn badan oo cid walba wax ka sheegaya kaasna marka waxa weeye waxbaha ha nooga sheegaya rawaahuma alkhatiibu fi ljaamic waxaa soo wariyey labadan asarba alkhatiibu albaqhdaadi baa soo wariyey wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa la yidhahdo aljaamic liaadaabi alraawi wasaamic ayuu ku soo wariyey wa qaal waxaanu yidhi khatiib yajibu cala taalib alcilmi an yatajanaba allaciba walcabasa waltabadula fi almajaalisi bisukhfi waldaxiki walqahqaha wuxuu uhi waxaa ku waajiba cala taalib alxadiisi ka xadiiska doonaya waxaa waajib ku ah an yatajannaba inuu ka dheeraado allaciba ciyaarta inuu ka dheeraado waalcabasa iyo waxa weeye iyaduna waa iska ciyaartii weeye yacni waxyaalaha markaa faa'iidada aan ku jirin lagu mashquulaayo iska markaa waxa iyaduna ciyaartaasoo kale iyadana waa inuu ka fogaado ka dheeraado watabadula iyo inuu markaa waxa weeye yacni isku wasakheeyo fi lmajaalisi meelaha markaa la fadhiyo gudahooda bisukfi hadal xumo iyo waxyaale liita iyo wadaxiki yacni qosol iyo walqahqahati gahgaha markaa inuu markaa yidhaahdo oo mid gahgaha badan uu yahay wa kasrati tanaadur iyo waxyaalaha marka waxa weeye nawaadirta ah ee lagu qoslo waxa weeye kharaa'ibta ah sheegisteeda inuu farabadsado asalkeeda la diidi maayo ashyaada qaarkood oo mubaaxo bannaan ashyaa nawaadira waqtiyada qaarkood in la sheego waxaa markaa ku sugan yacni noocan maa nashaad baa laga yaaba majaalistu inay ka qaado oo culammadu waxay samayn jireen fii bacdi alaxyaan marka majliska la caajiso in marka shay naadiro oo kale ay sheegaan oo dabeed marka waxa dadkii markay waxaweeye tii eh, shaygaa naadirka ay maqlaan oo ay markaa ama la yaabaan ama ay ku qoslaan yacni waxaa laga yaabaa nashaad iyo firfircooni inay qaadaan oo caajiska ka bao laakiin taasi waa inay noqotaa bay cala sabiil axyaan fii bacdi alaxyaan waa inay noqotaa waa inay noqon mid majliska u badan waa inay noqon haddii kale wuxuu noqonayaa majlisku mid loo soo doonanaayo yacni markaa qosolka iyo marka waxa weeye yacni waxyaalaha marka mid loo soo raadsadu noqonaya ee mid cilmi loo soo doonanaayo noqon maayo haddii ku farbadato waaya wa idmaan iyo markaa kaftanka markaa in la daa'imo iyo walikhaari minhu in la farabadsado almuzaax iyo almizaax labadu waa jiraan almizaax waa masdarkii almuzaaxna waxa weye waa isimkii wey hmm. waa isimkii bay markaa noqonaysa shaygii lagu kaftamaayo almizaaxna waa kaftanka laftiisa la kaftamayo marka miimka marka lahoos dhigo waa masdarkii marka la godana waa isimkii in la farabadsado waxa weeye waxaa lagu kaftamaayo ama markaa kaftankaba la farabadsado aad miimka hoos dhigto ama gado wa idmaan almizaax waa masdar qiyaasi oo maazaxahu yumaazixu mizaaxan wa e, mumaazaxatan lifacala alficaal walmufaacala iyo walikhaari minhu iyo in la farabadsado kaftanka idmaankuna waa in la daa'imo la joogteeyo kaftankii in la daa'imo mar walba la kaftamayo qofka xaqiiqadu waa inay ka badataa kaftanka intuu waxa weeye hadalka markaa xaqiiqada kaftanka aan ahayn uu ku hadlayo iyo inta kaftanka uu ku hadlayo waa inaan kaftanku fara badan wixiisoo dhanna waa inuu kaftan noqon haddii wixiisoo dhani kaftan noqdo dee wuxuu noqonayaa marka waxa midaan wax qadara iyo sharafa lahayn ayuu noqonaya hmm. waxalle wuxuu sheegaya waxa lasoonaya waa kaftankii baa lasoonaya lakin waa inay noqotaa cala sabiil qila si naadiroo yar waa inay noqotaa markuu kaftamaayana wax dembiya waa inanu ku kaftamo wax dembiya weynan ku kaftamin markay ku yidhahan ya rasuul allahi innaka tamzax wuxuu yidhi marka waxa weye innii laa aquulu ilaa xaqa yacani waxaan dhab ahayn ma idhaahdo yacani kaftankiisu xataa dhab buu ahaa meelaha dadka qaarkood beentu ka soo gasho waxaa ka mid a kaftanka waa layska jiraa marka waxaweyn yani kaftankii inuu markaa been geliyo oo beentii dee si xaqiiqa iyo si kaftana si dhab ah iyo si marka waxaweeye kaftana midnaba in loola yimaado ma midnaba in loola yimaado ma fa inamaa yustajaazu min almusaaxi biyasiirihi wa naadirihi wa tariifih waxaa la bannaystaa un min almusaaxi waxa lagu kaftamaayo biyasiirihi intiisa yar iyo wa naadirihi intiisa dhifta ah wa tariifihi iyo inta yar ee markaa la yaab ka leh waaladii laa yukhriju can xaddi aladab iyo kaan ka bixinayno qofka ka saarayn yacni marka xadkii marka aadaabta aan ka bixinayno ka saarayn inuu ruuxa aadaab u saaxiibo aadaab wanaagsan leh inuu yahay aan ka bixinayn iyo wa tariiqati alcilmi waddadii cilmigaa kaan ka saarayn fa amaa mutasiluhu kiisa xidhiidhsan miyaa ee joogtada ah wa faaxishuhu iyo kiisa foosha xun wa sakhiifuhu iyo kiisa liita inuu kaftamo laakiin kaftankiisu wax liita uu yahay inuu ku kaftamayo ya ama uu yahay wax faaxisho foolxun ama uu yahay wax daa'ima iyo wamaa awqara minhu suduur iyo waxa laabaha marka waxay xiqdiga geliya wa jalaba shara sharkana soo jiida hadduu noocaa noqdo kaftanku fa inahu madmuum waa mid la dhaleecayni wey kaftannada qaarkood baa waxay sababaan colaad bay sababaan qofku waxa lagu kaftamayo ayaa waxaa dhici kartaa in cadho iyo colaad uu sababo ka noocaasoo kali waa madmuum waa la dhaleecaynaya waa laga fogaanaya in laga dheeraada la iska ilaaliya hmm. wixii shar soo jiidaaya waa in la iska jiraa intee hadal kaftan ku bilaabmay colaad iyo dagaalna ku dambeeyey yaa mid baa is odhanaya markaa kaftano markaasuu hadal sheegayaa markaasuu wuxuu ku hadlayaa wax markaa waxa weeye dee khataru ku hadlayaa ciddii kale laga yaabo intay ka cadhooto inay kaba dagaalanto oo dee meeshii fitnaba ay dhasho tan noocaasoo kale waa mid aad iyo aad u xun weyn wuxuu cuqdadda dadka isu gelinaya oo laabaha xiqdiga gelinaya waxa weeye waa madmuum intiisa yar iyo intiisa badanba ya wixii shal soo jiidaya intiisa yar iyo intiisa badanba waa madmuum qofku hadduu markaa isku qabto marka waxa kaftankana armu markaa qof ka cadhoodaa oo dee dhibaato u dhalaa iyo armaanu dhalin waxa weeye si aanu markaa dhibaata uga iman waa inuu isaga daayaa dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix mafaasidda in la daafaca laga hormarinaya masaalixda in la soo jiito wa kasrat almisaaxi wadaxiki yadacu min alqadri yacnii farabadnida marka la farabadsado kaftanka la farabadsado iyo wadaxiki qosalka la farabadsadaa yadacu wuxuu dhigayaa hoos u dhigayaa min alqadri qofka qadarkiis iyo sharaftiis wa yuziilu lmuru'a wuxuu markaa zuulinayaa kaxaynayaa yacni markaa sharaftii markaa dadnimo ayuu tagsiinaya Hmm. muraa'ada waa inoo keeni doonaa waxaa laga tilmaamayaa waa sharaftaa loo jeeday hadalka wuxuu ka soo raray khatiba albakhdaadi wuxuu markaa ku gabagabeeyey yacni markaa waxa weeye ih ayuu ku gebagabeeyey oo intaha uu ka soo ikhtisaariyey intaha ayuu ka soo ikhtisaariyey waa istilaax ay culammadu u isticmaalaan ikhtisaarka intaha la ikhtisaarinayo hamsadiisuna waa wasli ee qaci maaha waayo hamsadii dee laga soo qaatay waa waqad qiila man aksara min shayin curifa bih waxaana la yidhi oo hore loo yidhio culammadu u cabireen man aksara min shayin kii shay fara badsadaa curifa bihi waa lagu aqoonsadaa shaygaas hadduu shay farabadsado badsado shaygii baa markaa lagu aqoonsanayaa loo tiirinaya fatajannab haatika asaqataati fii mujaalasatika wa muxaadasatika fatajanab ka fogow oo ka dheerow haatika saqataat yacnii kuwaas markaa waxa weye dhacdhaca ah yacni ka fogow oo iska ilaali fii mujaalasatika fadhigaaga gudihiisa aad cid la fadhiisanayso u muxaadasatika iyo warrankaaga aad cid u warramayse u sheekaynayso waxyaalaha markaa dhacdhaca ah gefafka ah aad yo aad isaga jir wa bacdu man yajhalu yadunna ana atabasuda fii hada aryaxiya kuwa aan waxba garanayn qaarkood wa bacdu man kuwii qaarkood iyo jaahilka ahaa qaarkood yadunnu wuxuu u malaynayaa anna tabasuda fii haada madkuurkaa la soo sheegay inuu qofku ku balballaadhsadaa ku faxaaxsadaa aryaxiyatun inay tahay yacni dabeecad furfuran inay tahay bay markaa u qabaan alaryaxiyu alwaasicu lkhuluq almunbasitu ila almacruuf waa ruuxa furfuran ee bashaashka ah ayaa waxa la yidhaha aryaxiyun baa la yidhahdaa marka dadka qaar ba waxay moodayaan inuu waxaa ruuxu iska dhex galo oo kaftanka joogteeyo waxyaalaha marka wax kasta ku kaftamo oo waxyaalaha sakhiifkee liita ku hadlo oo yacni marka ruux markaa sidaas yacni markaa wax walba iska odhanaya inuu yahay inay tahay marka waxaa dabeecad furfuran oo fiican inay tahay bay moodayaan mase aha wa can ilaxnaf ibni qays axnaf ibnu qays waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi jannibuu dikra alnisaa'i waatacaam wuxuu idhi ka fogeeyo ka dheereeya majaalisana fadhiyadayada dikra nisaa'i dumarka inaad sheegtaan iyo watacaami cuntada inaad sheegtaan meelaha markaa majliska xadiiskaanu fadhino in dumar iyo cunto iyo lagu soo qaado ka fogeeye ayuu odhan jiray innii ubqidu arajula yakuunu wasaafan lifarjihi wa batnih waxaan nacayaa buu yidhi nin baan nacayaa buu yidhi ninkaasoo yakuunu wasaafan asha ku jirtaa jinsiye ahoo waxaa loo jeedaa jinsi rajul marka nin mucayana laga tilmaami maayo saas aawadeed fi macna nakira ayuu yahay mar hadduu fi macna nakira yahay yakuunu wax bannaan inaad markaa ka dhigto sifo saasaa bannaan sidaas ayaa bannaan waayo nin mucayana loogama jeedo waa nin uunbaa looga jeedaa sifadaa leh kuu doonu noqon karaa mar hadday caynkaa tahayna waa fii macna nakira saas aawadee waxa ka dambeeya in badan culamada ka mid waxay maraan sifaynay bacdu ahli cilmi oo asha markaa eegay oo markaa waxay yidhi waa la xaalayn karana waa jiraan walaqad amuru cala la'iim yasubunii famadaytu uma qultu laa yacniinii marka waxa weeye amurudu waxay noqonaysaa sifa ayay markaa noqonaysaa alla'iim buu yidhi wuxuu ujeedaa in shakhsi la'iime mid mucayana ka tilmaami maayo ina ubqid rajula waxaan nacayaa buuhi nin baan nacayaa ninkaasoo yakuunu wasaafa noqonaaya mid u sifayn badan lifarjihi xubintiisa taranka wa batnihi iyo calooshiisa bimacnaa waxa weeye waxa labadaa ku tacalluqa sidoo labadaa u haqabtiri lahaa waxa ku saabsan buu aad yo aad uga hadlaa ninkaasi waxa weye nina fiican ma aho waa necbahay buui wa fii kitaabi almuxadasi almulhami waxaa ku sugnaa kii waxa weeye marka la ilhaamin jiray kitaabkiisii almuxadas iyo almulham waa bimacnan qad kaana fii man kana qablakum min alumami muxadasuun fain yakun fi ummatii axadun fahuwa cumar sida xadiiska saxiixu sheegaayo ummadihii idinka horreeyey waxaa ku sugnaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muxadasuun ay mulhamuun qaar la ilhaamiyaa ku jiri jiray fa in yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar haddii ummaddayda cidi kaga jirto kaasi waa cumar ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka almuxaddas waa mid loo warramo waxaa laga tilmaamayaa maaha waa loo waxyoodaa waxaa loo jeedaa qalbigiisa wax lagu soo turaa waa la ilhaamiyaa almulhamna waa la macno weeye marka qoraalkii uu markaa qoray kii la ilhaamin jiray ee amiiri mu'miniinta amiirka u ahaa ama madaxda u ahaa cumar bni alkhadaab oo cumaro ina khadaaba ahaaday waxaa ku sugnaa kitaabkiisii cumara bni alkhadaabi radia allahu canhu fi alqadaa xaaluu kitaabkaasi ku saabsan yahay qadaaga ku saabsan yahay iyo sida wax loo xukumayo waman tasayana bima laysa fiihi shaanahu allah ku kastoo isqurxiya oo isku qurxiya bimaa laysa fiihi waxaan ku dhex sugnayn isku qurxiya shaanahu allahu ilaahay ayaa ceebeeya oo ceeb yani ceebtiisa muujiya ceebtiisa ayuu ilaahay muujiyaa wandur sharxahu libni alqayimi raximahu allahu tacaala waxaanad eegtaa sharxiisa aad ka eegtaa yacni ibnulqayim markuu sharxaayo kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin ama aclaamu lmuwaqiciin yacni kitaabka markuu ku sharxaayo bal hadda ka eeg siduu u sharxay sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah ullah quruxda cilmigu leeyahay waa in la ysku qurxiyaa rawnaq waa quruxda weeye aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ayaanu uga jeedaa quruxda cilmiga aadaabtaa wanaagsan iyo akhlaaqdaa wanaagsan iyo waddada hanuunkee wanaagsan waxay ka imanaysaa yacni khushuucda iyo tawaaduca iyo degganaanshaha iyo xasilloonida qofku la yimaado iyo waddada markaa xaqa ah inuu laasimo ku dhex sugnaado uuna ugu sugnaado inuu daahirkiisa iyo baatinkiisaba camiro ya wuxuu camirayaa muuqaalkiisa sare iyo hoostiisa mid walba wuxuu ku camirayaa taacadii iyo khayrkii wanaaggii buu ku camiraya oo wanaaggii uu la imanaayo kor iyo kal baatinkiisana wanaajinaayo korkiisana wanaajinaayo dabeecadaha waxyaalaha kulli diga ana laga tagoo laga dheeraado oo la yska khaali yeelo marka dabeecadaha waxa kullidigaa la yska khaali yeelo la yska madhnaysiiyo ayaa sifooyinkan wanaagsanna lala iman karaa oo waxaa layahay yidhaha altakhallii qabla ataxallii in wax la yska madhnaysiiyo oo la yska khaali yeelaa ka horraysa in wax wanaagsan la ysku qurxiyo haddii iminka bedlad wanaagsan lagu siiyo isku joog ah qashti ah oo cusub oo lagu yidhaha ku dhactan ya waxaad samaynaysa waxa ugu horeeya dee kuwa hore ee uska gaad inaad iska bixiso kadibna dee aad soo maydhatoo isxasho ya waxa weeye marka uskagii yacni ruuxu iska reebo ayuu bedladda quruxda badan hadduu xidho ku soo baxaya laakiin intiisi isagoo iska xidho hadduu korka kaa dhaca ka warran miyay fiican tahay labadii dee isku geli maayaan attakhalli qabla taxalli yacni saas marka dabeecadaha waxaa kulli digaa waa inuu iska marnaysiiyaa dabeedna dabeecadahan wanaagsan iyo akhlaaqdan wanaagsan iyo sifaadkan wanaagsan la yimaadaan wuxuu keenay asarka ibnu siriin kaanuu yatacallamuuna alhadya kama yatacallamuuna alcilm waxay ahaan jireen qaar hadyiga iyo aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan ee muuqanaysa qaar barta bay ahaan jireen siday cilmiga u baranayaan yani waqtiyada qaarkood baa marka inta caalimka loo yimaado ayaa waxaa markaa loo fiirsanayey yacni cibaadadiisa dhaqankiisa hadalkiisa aadaabtiisa akhlaaqdiisa yacni waxa weeye taas ayaa marka waxaweye la doonaya in laga dhambiil qaato imaam maalik raximahullah hooyadii ayaa markaa la dadaashay oo cilmiga inuu barto aad iyo aad ugula dadaashay aabbihii muddo badan waa maqnaa isagoo yar buu ka tegey isagoo roon oo wax dhigayana waa soo noqday hooyadii markay ballaminaysay ya waxay dadka qaarkood yidhaahdaan nin kastoo cadiim oo weyn wara'ahu imra'a gabadh baa ka dambaysa yidhahdeen gabadhaasi ama ha noqoto hooyadii ama ha noqoto zawjadiisa yacni saasoo kale soomaalida lafteedu wax shabbahay yidhaahdaano waxay yidhahdaan laba ninoo kala bixi waayey gabadh baa kala hormarisa waa iska qasaskay soomaalidu sheegaan bay ka mid laba inan baa kala bixi waayey baa markaasaa si kale markay u kala bixi waayeen baa layihi labadaba u guuriya waa loo guuriyey dabeedna waxaa la yidhi waa laydin sharabayaa waa sheeko soomaaliyeed iska nawaadirti wey marka dabeedna markaasaa la yidhi waa laydin sharrabaya maantaa lay doonaya in laydin sharrabo waxaa laydin ogol yahay weysu mid walba waana la tartansiinayaa masaafo badan meel heblaayo tagoo ka soo noqda yacani waxa weeye midnaba gees u leexan oo wada socdaan waysadaas waxa idiin qaaddo bes baa mid walba loo ogolya mid baa isiita kale waxay ugu shubaysaa biyo e adigu caana ugu shub caanay ugu shubtay tii kalena waxay ugu shubtay subag dee sixina bay ugu shubtay ya waa socdaan socdaan socdaan dee caani intay gaadhi caana yaroo weyse ku jiraan kan kale marka waxa weeye markuu masaafo socdaba mar buu ka badaa dee waxa weeye markaa awood buu ka helayaa ila jirkii markaa duniyaadkan wuxuu u bedelanayaa tamar iyo awood buu ka dhiganaya awood buu u bedelaya ya dee waxaa la yidhi waxaa soo dheereeyey yacnii kii markaa waxa weeye waysada loogu shubay subka waayahay calaa kulli xaal qisadaan u soo noqonno imaam maalik isagoo yar baa hooyadii dirtay waxay tihi sheikha u tag intaanad cilmigiisa qaadan waxaad u fiirsataa samtigiisa iyo hadyigiisa iyo akhlaaqdiisa u fiirso si aad uga dhimbiil qaadato ya waa hadyigiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa iyo dhaqankiisa iyo cibaadadiisao kale aad markaa u yeelato yacni saa ugu fiirso yacni sidiiba calaa kulli xaal wax ku bartay markii dambena uu ku noqday imaamka jaliilka weyn uu ku noqday marka kaanuu yatacallamuuna alhadya kama yatacallamuuna alcilm cilmiga keliya markaysagaa may baranayn sida marka waxay cilmiga u baranayaan bay hadyigana u baran jireen yaa akhlaaqda wanaagsan iyo dariiqada wanaagsanee lagu hanuunaayo iyo camalka wanaagsan iyo aadaabtuu la imanayo rajaa ibnu xaywa wuxuu yidhi ninbu wuxuu ku yidhi xadiiska noo sheeg laakiin cidda sifaadkiisu ay tahay inuu dhaleecayn badan yahay ama markaa dadka dhexdooda markaa iska dhiga sidii mid markaa waxa bakti bakti oo kale iska dhiga ka waxbaan nooga sheegaya yani wuxuu tilmaamayaa taxarus cidda cilmiga ka qaadanayaan inay markaa iska shaandhayn jireen oo kala eegi jireen soomaalidu waxay yahaan ninkaad kaba ka toranaysa kabihiisaa la eegaa waayahay khatiib albaqhdaadi wuxuu yihi waxaa ku waajiba taalibulcilmiga inuu ka dheeraado yacni ciyaarta iyo majaalista inuu waxyaalo xunxun kaga hadlo oo ku sheego oo sakhiifoo liita uu ku cabiroo ku sheego iyo qosolka markaa waxaa badan asalka qosolka la diidi maayo ya fatabasama daaxikan min qawliha yani waxyaalaha marka waxaa shayga yani dadka qaar waxay dhahay hebel ma qoslo hebel ma qoslo ammaan maaha ya yani kaana rasuul lahi sala allahu alay wasalam kasiira tabasum nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam mid dhoolla caddayntiisu fara badanta marmarna waxa weeye nawaajidiisaa muuqan jirtay fi bacdi alaxyaan fii bacdi alaxyaan laakiin dhoolla caddayn baa u badnayd axwaashiisa yacni marka waxa weeye shay cajiiba la sheego nebigu waxa weye waa la yaabi jiray wax lagu qoslo marka la sheego waa dhoolla caddayn jiray ya dadka qaarkood baad moodaa markaysaa mar walba markaysa markaa inuu dee waxa weeye markaas si kale wejigiisu yahay oo marnaba aan dhool caddaynayn markaasa lay hebel ma qoslo ammaan maaha ruuxa cadiimka sharafta lihi waxa weeye fii bacdi alaxyaan waa inu markaa wax lagu ooya hadday markaa dhacaan ama uu yimaado ama marka waxa weeye ilaahay e, cabsidiisa la ooyaayo waa inu ooya yacni wax lagu qoslo ama lala yaabo haddii la sheego waa inuu marka ayaaba waa inuu marka waxa qoslaa ama markaa dhool caddeeya laakiin qosolka qahqahada waa inaanu badsan yani waxa weye iska yareeya oo qosolkiisa marka waxa dhoolla caddaynta aan ahayni waa inay noqotaa shay naadira xadiisna waxaa lagu soo wariyey laa tuksir adaxik fa ina kasrata adaxiki tumiitu alqalb ha farabadnin qosolka waayo qosolka faraha badani wuxuu dilayaa qalbiga waa ka qahqahdaa kaas markaa la sheegaya ee qalbiga dilaya lianna nabiya sala allahu alay slam kaana kasiira tabasum marka ka e, tabasumka ama dhoolla cadaynta badani mid qalbiga dilaysa ma ah xadiiskaana sheikh marka albani laa tuksir adaxika faina ina kasrat adaxika tumitu lqalba wuxuu ku saxiixiyey saxiixuljaamica waa yahay e, waxyaalaha nawaadirta sheegista la sheegaayo waa inaan farbadin kaftanka waa inaanu laasimin oo joogtayn waa inaanu farabadsan waa inuu yareeyaa markuu kaftamayana been iyo markaa waa inaynu ku kaftamin wax shar soo jiidaya waa inaynu ku kaftamin yacani wax markaa cid tacninaya oo dhaleecaynaya ama ku xadgudbaya ama colaad iyo wax la mida sababaya waa inaynu ku kaftamin ashyaada noocaasoo dhan waynu iska jiraa kaftanka badan iyo qosolka badan iyo waxyaalaha caynkaasina waxay qadarkiisa hoos bay u dhigaysaa waxayna suulinaysaa sharaftiis waxaana la yidhi kii shay farabadsado waa lagu aqoonsadaa hadduu shay farabadsado yacni wixii baa loo nisbaynaya ya markaa sidaas aawadeed waa inaan markaa taana iska yareeyaan waxyaalaha marka waxa weeye haddaba dhacdhaca ee yacni markaa waa inuu iska ilaaliya aynu soo sheegnay asaqataat oo fadhiyada uu fadhiisanayo oo cid la fadhiisanaayo waa inuu waxyaalahaas markaa uu ka fogaadaa axnaf ibnu qays wuxuu yidhi majaalistayada ka dheereeya in dumarka iyo markaa waxay cuntada iyo a ku sheegtaan iyo dumarka tegitaankooda iyo waxyaalaha ku saabsan ashyaada ha ku soo qaadina buui innii ubqid arajula yakuunu wasaafan lifarjihi wa cuntada marka waxa weeye in markaa la sheego waxaasaan cunay caynkaasaan cunay cuntada waxaan iyo noocan baa ugu fiican sidan baa ugu fiican saa iyo saasaa wax loo cunaa yacnii umuurahaas ka warranka laga warramayaa muruucada markaa kuma fiicna idku fiican ma aha waxaa dumarka ku tacalluqana saas la eg weeye weliba markaa dembi baa ku jiraya hadduu markaa waxa weeye sida markaa eh, xaaskiisa iyo wixii dhex maray eh, inuu ka warramo oo tegitaanka waxyaalaha ku saabsan ashyaada inuu ka qisoodo iyada waciid baaba markaa ku soo arooray xadiis waxaa lagu soo wariyay in min ashari innaasi cinda allahi manzilata yowma alqiyaamati alrajula yufdii ila imra'atihi wa tufdii ilayhi suma yanshuru sirahaa yacni markaa sirta udhaxaysa inuu markaa la faafiyo yacni markaa midna uma bannaana midna uma bannaana wixii markaa firaashkooda iyo gogashooda yacni markaa ku dhex maray inay ka qisoodaan yacni taasi markaa midna uma bannaana waa in marka aadaabtii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd lagu dadaalaa aad yo aad waa loogu dadaalaa waxaa ku sugnayd buu yidhi hadalkii kitaabkii uu qoray cumar bnu khataab muxaddasu hadihi alumma waa kitaab qadaaga ku saabsan oo uu kula dardaarmayo sida wax loo xukumayo qadaagu ku saabsan yahay siduu wax u xukumaayo marka waxaa ka mid ahaa waman tazayana bima laysa fiihi shaanahu llah ku kastoo isku qurxiyo waxaan ku sugnayn ilaahay baa ceebtiisa muujiyo caddeeya yani waxa weye waa iska qaacido caam oo la yska garanayo qofku haddii waxaanu markaa ku sugnayn uu isku qurxiyo dee waxaweye waa kashifmayaan waa kashifmayaan hadduu yidhahdo waxaasaan aqaanaa o anuu aqoon ya waa fadeexadoobaya waxaa caddaanaysa waxaasna inaanu aqoon ba caddaanaysa man taxalla bigayri maa huwa fiihi fadaxathu shawaahid limtixaani wa jara fi sibaaqi jarya sukaytin khallafathu ljiyaadu yowma arihaan shaacirku wuxuu yidhi ku kastoo isku qurxiya waxaan ku dhex sugnayn waxaa fadeexadinaysaa imtixaanka markhaatiyadiisa yani fadeexadinaysa waxaanu markaa waxa weeye tartanka uu soconayaa jarya sukayt ya faraska sukayt la yidhaahdo yacnii oradkiisoo kale ayuu soconayaa oo khallafathu ljiyaadu yowma arihaali ay reebtay fardihii dheeraynayey ay reebeen fardihii dheeraynayey ay reebeen maalintii la tartansiinaayay xalbatu sibaaq marka laga hadlo fardaha tartankooda fardaa la tartansiiyey masalan waxaa la eegayaa siday u kala dheereeyaan toban faras baa magac leh oo tobanka ugu dheereeya yaa ka koowaad waxaa la yidhaha mujalli faraska labaad waxaa la yidhaha musalli farad saddexaad waxaa musalli si bisiini aduu sidaa u wad ka tobnaad waxa la yidhaha sukayt baa la yidhahdaa sagaal faras baa ka dheereeyey faraskii sagaalka faras ka dheereeyeen ee ka tobnaad ku dhacay orodkiisoo kale ordayaa buuli waa waxaa dhici karta inuu ka dib dhaco khallafatuljiyaadu yowma rihaan sukaydkaasoo yacnii ay reebtay fardihii dheeraynayey maalintii la tartansiinaye sharadka loo dhigay ay reebtay buui calaa kulli xaal qofku waxaanu ahayn hadduu sheegto ama waxaan ku sugnayn waa ka shifmaya yacnii hadduu markaa waxa waayo si aan loo qabay marka dambe waxa weeye waa fadaxadoobaya masalanoo kale wuxuu waxaan qaybsanaya qur'aanka korkaan ka hayaa ma gifo yaa meel baa loo soo qabto le halkan akhri hirig waa dhaqaajin waaye meel kala loo soo qabta war mal halkaas waa ka yara qaldantay waa dhaqaajin waaye intaasoo meelood marka meel walba loo soo qabto meel laba u dhaqaajin waayo maxaa caddaaday wuxuu sheeganaya inaanu ahayn soomaa masala mid baa wuxuu ihi waxaan qaybsanayo saxiixu muslim dabeedna markaasaa loo soo qabtayoo markaasaa la yidhi akhri ta kitaabkii markaa waxaan yani meel loo soo qabtay la yidhi akhri wuu fadeexadoobayaan wuxuu ihi masala naxwahan aqaanaa baaric baan ku ahay naxwaha ya beyt shicraa loo keeno markaasa la icraab acrib <laughs> icraab baa lagu yidhi ya ama aayad qur'aana loo soo qabto markaasa la icraab dee waxaa caddaanaysa wuxuu sheeganaya inaanu ahayn faraa'idkaa naqaanaa buu cilmu alfaraa'id masale munaasakada ku saabsan baa loo keeno markaas lay ka shaqeen wahaa kada taasoo keliya maaha waxyaalaha acmaasha ama cilmiyada nooc kastaba waa saas xataa culumta maadiga ah masalan dee shahaado foojariu iska soo samaystay inuu dhakhtar yahay markaasu waxaan ahay buu ihi tabiib baan ahay buu ihi jaraax ah oo jiraaxada ku takhasusay de waxaa la yidhi markaa bal acdaada qofka iyo xididadiisu meeshay maraan iyo neerfayaasha bal hadda ka waran waxaa la doonayaa dhammaan inaad sirdisaad ka warran wadarantood ya marka waxa weye calaa kulli xaal yacni qofkii waa fadeexadoobaya waxaanu ahayn hadduu sheegto waayahay cumar bnu khataab wuxuu ahaa muxaddas waa la ilhaamin jiray saas aawadee muwaafaqaad buu lahaa qur'aanka uu ku waafaqaayo ashyaada qaarkood aan la sheegin oo waxyi ahaan aan weli u soo degin ayuu intuu sheego siduu sheegay waxyigugu soo degi jiray waxay ka mid ahayd yacni marka ilhaamaadkii la ilhaaminayay noocaasay ka mid ahayd waxaase ka cilmi badnaa yani waxaa ka cilmi badnaa abubakar saas aawadeed masaa'isha qaarkood oo isaga marka aan u muuqan abubakar markiiba waa caddeeyey waa kala tuureen ya waxaa ka mid ahayd marka waxa weeye maanici zakaadka dagaalkii lala dagaalamaaya ya waxaa la yidhahdo aclamu asaxaaba wuxuu ahaa abubakar haddaba su'aale hadday timaaddo odhanaysa hadduu saxaabada ugu cilmi badnaa abubakar maxaa axaadiistuu soo wariyey u yaraatay abu hurayrena ay u fara badatay axaadiista soo wariyey ahlucilmigu waxay yidhaahdeen abubakar wakhtigiisa ayaa yaraaday oo intuu nebiga ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd zaman yar waa laba sano iyo lix bilood ayuu nebiga ka geeri dembeeyey taxdiisu dadka axaadiista uga warramana uma tafaruqin oo uma gacan bannaanaan waayo wuxuu ku mashquulsanaa yacni xilka guud ee muslimiinta iyo xuruubu ridda iyo ashyaada la midkaaba ku mashquulsanaa umuurahaasuu markaa ku mashquulsanaa sidaas aawadeed ayaa cilmigii badnaayee u hayay yacni markaa khaalibkiisii aan looga werin zamankiisuna waa yaraa umana tafaruqin uma gacan bannaanaan inuu axaadiistan ka warramo intaana wuxuu ku mashquulsanaa xuruubu ridda iyo marka waxa weeye umuuraha muslimiinta caamkaaba ku mashquulsanaa sidaas aawadeed baa riwaayadiisi u yaraatay waayo nebiga waa laazimi jirayoo hadday tahay min almabcas ka hor baabay markaa nebiga saaxiib ahaayeen markii nebiga la soo diray laga soo bilaabo ilaa intuu nebigu ka dhimanayey ruuxa ugu mulaasamada badnaa buu ahaa oo mar walba markaysa markaa la jooga haaliban xataa habeenkii markuu nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam goor damba abubakar iyo cumar ka tegi jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam axwaasha nebiga iyagaa ugu mulaasamo badnaa abubakar baana ugu sii mulaasamo badnaa marka isagaa axwaasha nebiga u cilmi badnaayo u sii aqoon badnaa waayahay cumar wakhtigiisu waa dheeraaday laakiin isaguna wuxuu ku mashquulsanaa yacni umuuraha muslimiinta iyo ilaadka islaamka ee xukunkiisa hoos imanaya inay farabateen oo ballaadheen daraaddeed yacni markaa umuurahaas iyo maamulladaas ku mashquulsanaa uma tafaruqin inuu marka waxaweye axaadiista warinteeda mid u tafaruqay maaha saas aawoodee waa ka riwaayo badan yahay yacni abubakar laakiin haddana waxa weeye dee mugsiriintii gaari maayo sidee taxalla bilmuru'a isku qurxi sharafta isku qurxi almuru'a waa sharafta ayaa la yidhaahdaa maru'a yacni maru'u yeesho sharaf buu yeeshay baa loo isticmaalaa almar'u waa shakhsiga ama qofka weeye marka muruu'adu waa sharafta dadnimo almar'u iyo almuru'a calaaqaa ka dhaxaysa almar'u iyo almuru'a calaaqaa ka dhaxaysa waa sharaftii dadnimo weeye muru'adu altaxalli bilmuru'ati waa in sharafta la ysku quxiyo sharafta dadnimo wamaa yaxmilu ilayha iyo wixii marka waxa weeye muru'ada markaa xaggeeda yacni qofka ku xambaaraya oo min makaarim alakhlaaq akhlaaqda nooceeda wanaagsan ah dabeecadda wanaagsan ah wa talaaqat ilwejhi iyo wejiga furan ah wa ifshaa'i salaam iyo salaamta in la faafiyo ah wa taxamul innaasi dadka in loo dulqaato ah waalanafati iyo in laga santaago oo marka waxa weeye layska ilaaliyo waxa xun min hayri kibriya kibir la'aantii laysaga ilaaliyo oo laga qashaafo waxa laga qashaafaya layska ilaalinaya wixii xuma iyadoo kibir ka maran ana fa kibir ka maro iyo waalcizati yacni sharaf marka waxay in lala yimaado fii hayri jabaruut yacni markaa jabaruutiyadaanu jirin oo bimacnaa qofkii aanu markaa la imanayn yacni kibir iyo dirqin iyo wax la mida marka aanu la imanayn dadka uu markaa ku kibraayo iyo washahaamati shahaamaduna waxa weeye waa geesinimada iyo sharafta markaa weeye fii hayri casabiyatin iyadaan qabyaaladii marka ayna jirinoo qofkii marka waxa weye sharaftan iyo geesinimada marka uu la imanaayo waa inuu marka waxaweyan casabiyada iyo qabyaaladda iyo waxyaalaha iska jiraa iyo walxamiyati inuu qiiro la yimaado fii hayri jaahiliya qiiradaasoo jaahilnimo ka maran yacnii qiiradii markaa jaahiliga inay noqoto gaalada oo kale ay noqoto ee baatilka ahayd ya taas waxa weye markaa mid fiican maha xamiyat hmm. aljahiliya iyadu waxa weye mid madmuum ah oo la dhaliciyey wy wuxuu ka qiiroonaya wixii markaa xumaa ayuu ka qiiroonaya wuxuu diidayaa xumaantii wuxuu doonayaa wanaaggii macnahaasaa laga tilmaamaya macnahaas ayaa laga tilmaamaya wa calayhi marka saa lagu socdo fatanakab waxaad ka leexataa oo iska ilaalisaa oo dhinac uga leexataa khawaarim almuru'a waxyaalaha muru'ada iyo sharafta dhaawacayo waxyeelaya fii tabcin hadday markaa dabeeco tahay waxaa sharafta dhaawacaya aw qawlin ama odhaah ay tahay aw camalin ama camal ay tahay min xirfatin muhiina oo yacni farsamo wax dullaynaysa ah xirfadu waa waxa lagu shaqaysto farsamo muhiinatin wax dullaynaysa ah aw khallatin ama sifo radi'atin liidata ah kullu daalika waa in layska jaraa laga fogaadaa kalcujbi waa sida iscajabinta uu qofku isla big yidhaahdo oo isagu markaa waxa weye ismahadiyo ya isagii baa markaa waxa weeye isu qaba inuu dee marayo ya qofku naftiisa waa inuu xaqiraa waa inuu yasaa waa inuu hoos isu dhigaa waa inuu tawaaducaa waa inuu fadli iyo wanaag naftiisa u tirin ya iyo wa riyaa'i istusnimo ah waa sifooyinkii xumaa buu tusaalaynaya kalcujbi wariyaa'i sifooyinka xum waa sida marka waxaa weeye iscajabinta iyo wariyaa'i istuska iyo walbatari kibirka walkhuyalaa iyo isqaadqaadka iyo waxtiqaari alaakhariin iyo dadka kale in la xaqiro ah iyo wakhishyaani mawaatin riyab iyo in markaa waxa weeye yacni markaa la tago meelaha marka waxa weeye shakiga leh yacni la daboolo bimacnaa la tago meelaha markaa shakiga leh kullu daalika waa inuu ka fogaadaa oo iska jiraa sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah qofku waa inuu ku dadaalaa oo isku qurxiyaa sifaadka wanaagsan sifooyinka xunxunna waa inuu iska jiraa sifaadkii wanaagsanaana wuxuu sheegay waa in marka muruada isku qurxiyaa iyo wixii marka muruadii keensanaya ee sababaya qur'ada culammadu waxay yidhaahdaan sida marka waxa weeye ibnu cuthaymiin ba uu soo raraayo walmura'atu xaddaha alfuqahaau raximahum allah fi kitaabi shahaadaati faqaaluu hiya ficlu maa yujammiluhu wa yusayinuh waxa qofka qurxinaya inuu sameeyo ayaa mura'a la yidhahdaa wixii qofka qurxinaya inuu sameeyo la yimaado ayaa muru'a la yidhahdaa iyo waijtinaabu maa yudanisu wa yushiinuh iyo inuu ka dheeraado kii kii inuu ka dheeraado qofkii markaa wasakhaynaya ama ceebaynaya wixii wasakhaynaya ama ceebaynayana waa inuu ka fogaadaa marka waa cibaaro caama buu yidhi wax kastoo qofka qurxinaya waa inuu la yimaadaa wax kastoo fool xumaynayana waa inuu ka fogaadaa ka dheeraadaa mura'adu saas yada buuyi mura'adu saas buuyi marka waxa weeye sharaftii waa wixii dhowraya ashyaada qaarkoodoo mura'ada ka mida waxay culammadu yidhaahdeen waxay ku kala duwanaan kartaa acraafta iyo curfiyada oo wakhti wax muru'ada lagu tirinayaa wakhti kala dhici karta inayna muru'ada waxba yeelin iminka waayadii horeoo kale dee muslimiintu madaxooda waa asturi jireen koofiyad ha saaraan cimaamad ha saaraan markay dagaallada ku jiraan koofiyadda birta ha saaraan madaxoodu markaa ma bannaanaan jirin caadadaasi waxay ahayd caado faafsan oo shaa'icay ahayd saas aawadeed kutubta fiqiga waxaad ku arkaysaa inay culammadu markaa ka warramayaan markay mura'ada sheegayaan baabu shahaadaat inay leeyihiin ruuxa madaxiisu markaa iska bannaan yahay ninka madaxiisu aan waxba saarayn waa lmuru'a mura'adiisu waa dhacday sidaas aawadeed markhaatiga geli maayo kutub badanoo fiqigaad ku arki kartaa waayo waagaas waxay ahayd haalibka markaa muslimiintu inay sidaa yihiin dee ruux markaa wax isku falayo madaxiisa markaa aan asturaynoo wax saari jirin ma jirin marka muru'adii waxaa ka mid ahayd madaxii wax la saaro laakiin maadaama wakhtigii isbeddelay oo muslimiinta badankoodii madaxoodii u bannaan yahay majooratiga muslimiinta marka la eego ahlucilmigu hadda waxay yidhaahdeen qofkii muruu'adiisii inay dhacday lagu tirin maayo madaxiisu inuu bannaan yahay waayo ashyaada muruu'ada ku saabsani waxay ku xidhantahy alcurfu muxakam qaacidada loo noqonaya curfiga maxaa curfiga muruu'a ku noqonaya maxaan ku noqonayn alcurfu muxakam curfigaa laga xaakim yeelayaa isagaa xakam laga dhigayaa addamaarta curfigii maadaama markaa ay markay khaalib u ahayd muslimiintu inay madaxa asturaan oo qariyaan oo ay naadir ahayd cidda madaxiisa faydaa dhif ay ahayd wax aad u yara ay ahayd waxaa lagu tirinaya sharaftiiyo muru'ada inay ka mid tahay madaxa in la asturo markii wadcigii isbeddelay oo qaalibkii muslimiintu sida kale noqdeen oo cidda madaxooda wax saaraysa ay noqotay cidda yar ee tirada yar leh la odhan maayo qofkaa sharaftiisii waa dhacday in madaxiisii aan wax saarrayn daraaddeed waxaan ka hadlaynaa ragga dumarku mar walba waa inay asturaan waayo timaha dumarku waa cawro almar'atu cawratun fa idaa kharajat istashrafaha shaytaan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam gabadhu waa cawro marka waxa weeye wejigiiyo labada kaf baa laysku hayaa khilaaf shaadana markaa addimada hoose qaar baa ku daray sida xanafiyadoo kale laakiin waxa weeye wixii wejigiiyo labada kaf aan ahayn dee waxa weeye waa inay gabadhi asturtaa wejigae labada kafna culamada qaarkood waxay leen waa inay asturtaa ajaanibtii ka qarisaa aahirka daahirka xadiiskaay cuskanayaan amra'atu cawra gabadhoo dhan baa cawraa bay leeyihin marka waxaynu ka hadlaynaa ragga raggu marka madaxa inay asturaan markaa hore curfigu wuxuu ahaa muruu'adu inay ku jirto in la asturo hadduu markaa waxaa asturi waayana saaqitulmuru'a ahaa laakiin hadda markaa xukunkaa laguma xukumayaa la yidhi waayo curfigii baa isbedelay walcurfu muxakam waalcurfu muxakam xaqiiqatan iminkaba in la asturaa way ka fiicantahay inaan la asturin laakiin arrinka ku saabsan muruu'adiisii baa dhacday oo markhaati laga aqbali maayo taasaan sax noqonayn tayn u jeednaa waa qodobkaas waa qodobkaas alaklu fi laswaaq ha waxaa ka mida marka waxaa yani dariiqyada in marka wax lagu cuno ama suuqa oo kale marka meel suuqa in ama wax lagu cuno ama wax lagu cabo waxay odhan jireen yani muru'adii bay wax yeelaysaa wuxuu noqonayaa qofkaas saaqit almurua laakiin hadda curfiyadii waa isbeddeleen maqaxiya shaahi baa lagu cabbayaa qofka markaa arkaa shay ghariiba ku tirin maayo yacni curfigii yacni markaa wakhtigan loo bartay yacni qofka cadaaladdiisii baa dhacaysa la odhan maayo hadduu markaysa waxaan maqaaxida shaaha ku cabbo maqaaxidana dee bannaankaa kula sidii loo dhigaa hadduu halkaasoo kale ku cabbo saa la odhan maayo imika xajkoo kale marka la joogo dadkii waxay ku cunayaan dariiqyaday wax ku cunayaan waayo dee waxa weeye xaaladdan marka ay joogaan dadkii waa fara badan yihiin meelay la galaan cuntadii markaa ma helayaan yacni waxa weeye maanta marka waxa lama odhanaayo muru'adii waa ku dhacaysaa laodhan maayo muru'adu waa ku dhacaysaa laodhan maayo xataa waxa weye suuqa in lagu cadaydo fuqahada qaar baa ku tirin jiray inay muru'adu ku dhacayso afkaa uu kala qaadqaadayo ee wax marmarinayo ya qaar baa xataa saa odhan jira calaa kulli xaal waxay ku kala duwan tahay min beled ilaa beled wax beled ka ah marka waxa weeye muru'ada lagu tirinaya beled kale aan lagu tirinayn wax wakhti lagu tirin jiraan wakhti kale lagu tirinayn nisbada dadka waa ku kala duwanaanaysa hadda shaygu kuma xidhno keliya muru'adii mar waxay soo gelaysaa waxay muru'adu ku dhacaysaa ashyaada yacni shay xaaraana way ku dhici kartaa muru'adu waxay kaloo ku dhici kartaa shay aan xaaraan ba ahayn iminka ninka intee cawra ah yani inuu garbihiisa qariyo oo markaysaa feedhihiisa qariyaa dee marka waxaweye cawradii ay waajibka ahayd in la asturo kama mid ah ya imka ninka xamaalka ahi inuu markaa feedhqaawanaado oo sidaa wax ku xamaalo ma la qariibsanaya ma lala yaabaya maya loolama yaabayo laakiin shiikhii magaaladu hadduuntu markaa intuu e, gunti yar soo xidho uu feedhqaawanaan ku soo baxo bur weynoo intaa la egna soo qaato dabeedna markaa wuxuu shaarica soo maro maxaa loo qaadan karaa ya gunti yar buu soo xidhay xundhurta iyo labada ruug inta udhaxaysa waa asturan tahay waa feedho qaawan yahay garan xataa ma gashana goo ma sito waa shiikhii magaalada masalan ya udhweynna waa sitaay oo dariiqu maraya marka li feedhe maxaad u asturi weydene wuxuu yidhi feedhaha in la asturaa waajib maa maxaa lagu tirin karaa ya waxaa la solanaya miyuu wax aan markaa shay aan waajib ahayn baa soo gelaya in lala yimaado mura'ada lafteeda acraaftay ku kala duwanaanaysa min curfin ku xambaaraya sida wanaagsan akhlaaqda wanaagsan ususheedu waa badlu nadaa wa kafu aladaa wa talaaqat alwajhi waalkalimatu afar qodob bay ka koobantah qodobka koowaad waa in waxa wanaagsan ee macruufkaa ruuxu bixiyo macruufka uu bixinaya waxaa soo gelaya hadday tahay cilmiga inuu xaggeeda ka bixiyo maalkiisa inuu ka bixiyo xagga cilmiga inuu ka bixiyo xagga ra'yi caqliga inuu ka bixiyo xagga jaahiisa iyo sharaftiisa inuu ka bixiyo waa afar nooc masalan macruufka inuu bixiyo waxaa ka mida maalkiisa cidduu maal ku dhaamo inuu ugu deeqo yaa maalkiisii wax ka bixiyo cilmigiisii inuu wax ka bixiyo dadka wax uga sheego caqligiisa iyo ra'yigiisa inuu dadkii tale wanaagsan la taliyo qof baa dhici karta markaysa marka waxaan yani maskaxaan inuu la talinayo o leeyahy saas kuuma munaasiba kuu fiican ya yani waxa weeye caqligiisa iyo ra'yigiisa waa inu dadka wax uga deeqaa haddii caqli wanaagsan ilaahay siiyey dadkii waa inuu ugu deeqaa jaahiisa iyo sharaftiisa waa inuu uga deeqaa haddii jaah la siiyey cid inuu shafeeco qaado waxay ka mid tahay macruufka iyo wanaagga u bixinayo wa kafu adaa dhibtana waa inuu dadka ka haysto af yo adibba oo ficil ahaanna dadka aanu u dhibin afkiisiiyo odhahdiisana aanu ku dhibin almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadi wa talaaqat lwajhi wejiga waa inuu furo weji cabuusa oo uh, aad mooddo marka waxa weeye yacni had yo jeer inuu cadhaysan yahay inuu dadkula kulmiyo weji furan waa inuu ku qaabilaa ya dhoolla caddayntiisu badan tahay wejigiisu furan yahay cabuus aanu ahayn ya inuu weji furaadaa waalkalimatu tayiba iyo hadal wanaagsan waqul licibaadi yaquulu alatii hi axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum waxay culamada qaar soo geliyaan yacni meesha liinka ku habboon iyo debacsanaanta inuu debacsanaan iyo cafi kula macaamilo meesha adayga ku habboonna waa inuu adayg kula macaamilo culamada qaarkood taa waa ku daraan ibnu cuthaymiinna waa tilmaamaya macno nooca u eg waa tilmaamaya makaarimul akhlaaqa ashyaadaasaa kulminaysa in akhlaaq wanaagsan qofkii la yimaado dhaqan wanaagsan iyo dabeicad wanaagsan u la yimaado salaamta inuu faafiyo afshu salaama baynakum dadka u dulqaato wixii marka waxa weeye xun yani ka qashaafo iska ilaaliyo qad rashaxuuka liamrin low fadinta lahu farba' binafsika an tarca maca alhamali waxay markaa waxa weeye ku marka waxa weye rashaxeenoo kuu bandhigeen arrin haddaad u fiirsan lahayd marka dee arrin aad iyo aad u weyn farba' binafsika an tarca maca alhamali naftaada marka waxa weeyaan uga turo bimacnaa waxa weeye kala qashaaf inaad waxaweeye dadka marka waxa liita inaad marka waxa iskala daaqdo marka wixii xun waa in laga dheeraadaa cizo qofku waa inuu leeyahay cizo cizadaas waa maxay waa inuu allah ku kalsoon yahay bacda dalik uma binafsihi naftiisa waa inuu ku kalsoon yahay oo iska ilaalinaya waxa qiimaha naftiisa qiimo ridaya oo dullaynaya waa inuu iska jiraa ya yacani waxaa markaa qiimo ridaya oo dullaynaya waa inuu iska jiraa waa ciza fii hayri jabaruut ya cunto quudheed waa inaanu qaadan hadal quureed waa inaanu yeelin wa ciza fii khayri jabaruut ya tajuucu lxuratu walaa ta'kulu sadyayha baa la yidhi maamaha carbeed baa waxay tahay gabadha xorta ahi way gaajootaa laakiin naasiheeda ma cunto yani marka waxaway inay gaajoonayso inay naasaheeda u cunto maaha bimacnaa inay kirayso caanaha naasaheeda waa arrin laga fiican yahay tilmaamaya waa inuu marka waxaweye la yimaadaa yacni qiiro inuu leeyahay laakiin qiiradaasi mid jaahiliya waa inayna ahayn ya xamiya jaahiliya waa inayna qaadin waa inuu marka waxaweye leeyahay yani geesinimo iyo ragannimo marka waa inu leeyahay yani ashyaada noocaasoo dhan buu sheikhu sheegay waxyaalaha kullidiga ama ah muru'ada waxyaalaha eh, dilaya waa inuu markaa ka dheeraadaa ka fogaadaa hadday dabeecad tahay hadday odhaah tahay hadday camal tahay iyo shaqo xirfadda liidata waa inaynu ka shaqayn ya culammadii salafka waxaa laga soo raray qaarkood in markaa dee boqorradu intay u yeedhaan odhan jireen kaalayo wakhtiyada qaarkood xadiis noo sheeg ya markaasay diidi jireen a'immada qaarkood ala'immatu alkibaar markaasay odhan jireen alcilmu laa ya'tii walaakin yu'taa ilayhi ya sharafta cilmiga ilaalinayaan cilmigu isagu cid uma tago cilmiga waa loo yimaadaa haddaa cilmi doonaysaan noo kaalaya intaa noo timaadaan naga qaata hadda boqorkii baa dalbaday ole marka bal aniga iyo caruurtayda kaalay markaa wax noo sheega markaase abadan ya addamarida axaadiistana maxaa ku soo aroortay man dahaba ilaa baabi sultaan iftatan waa xadiis nebi ka taga waxa weeye albaabada boqorka ka markaa taga boqorrada albaabadooda ka taga waa fitnooba xadiiska sheekh albaani waa quwaynaya ya marka waxa weeye waxay tahay cilmiga sharaftiisa inay ilaalinayeen wey alcilmu laa ya'tii walaakin yu'ta ilayh sifooyinka liita iyo xirfadaha liita waa in markaa layska jiraa sifooyinka liitana waxaa ka mid a iscajabintaa ka mida qofku isla bigi yidhaahdo istuskaa ka mida kibirkaa ka mida iska qaadqaadkaa ka mida dadka kale inuu xaqiraa ka mida ya bixasbi mri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qofka waxaa kaga filan shar waxa ugu filan inuu walaalkiisa muslimka ah xaqiro oo yasro hadduu kaa cilmi yar yahay iyo hadduu markaa waxaweye aad u qabto inuu kaa fadli yar yahay marnaba adigu hayasina ha xaqirin waa inuu iska jiraa inuu xaqiro kanaa kaa cilmi yar kanaa kaa cibaado yar kanaa kaa maal yar kanaa waxaan kaa yar kana kaa taaca yar sidaa ha odhanoo ha xaqirin hoose ha u eegin ilaahay baa og khaatimada ilaahay baa og markaysa markaa mid walba qalbigiisa waxa ku sugan ilaahay baa og mid walba darajadiis adigu xaqiiqada ma ogid ya xaqiiqada ma ogid caaqibadaad waxay ku dambayn doontana ma ogid waa inuu iska shira inuu xaqiro hoos waa inaan u eegin ahlucilmigu waxay yidhahdeen hadduu qofkaasi ka weyn yahay waa inuu is yidhahdo waa kaa xasanaad badan yaho muddo badan buu noolaa oo waa ka ajar badan yahay muddo badan buu khayr shaqaysanayey marka isagaa kaa fadli badan hadduu ka yar yahay markaana waa inuu yidhaahdaa alla waa kaa yar yahay waa kaa dembi yar yahay aduu wakhti badan baa dembi samaynaysa zamankaagii baa ka badan saas aawadeed isaga dembigiisa ayaa kaa yar waayo inta wax loo qorayo dembi loo qorayo waa koobnay marka marnaba waa inaanu qofku xaqirin oo dadkii kale aanu yasin ya laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun meelaha shakiga le waa inaanu markaa waxaa ruuxi daboolin oo aanu tegin meesha shakiga waa ka fogaadaa ya xadiis daciifa lagu soo wariyey ittaquu mawaaqif atuham iska ilaaliya meelaha tuhmooyinka leh lakiin xadiiskaasi waa daciif waxaa laakiin saxiixa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixa ku soo innahaa safiya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ictikaafaya ayaa safiya oo zawjaadkiisii ka mida u timi safiya bintu xuyay ibni akhtab markaasuu sii dhoweeyey goortana waa habeen laba saxaabi baa arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo gabadh xijaaban la socda markaasay degdegeen yaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innahaa safiya safiya weeye gabadhu markaa sida subxaana allah markaasuu yihi waxaan ka baqay inuu shaytaanku qalbigeenna shar ku soo tuuro ama shay ku soo tuuro baan ka baqay ya marka waxa weeye meel haddii dani ku qabsato ruuxa oo uu ka baqo marka waxa weeye shakii wax le in loo tiiriyo waa inuu tuhmada iska nafiyaa oo uu caddeeyaa sida uu nebigu u caddeeyey innahaa safiya xaratu daruura laga yaaba meel markaa in wax ku kalifaan hadda maarata xaalka caynkaasa waa inuu markaa sidii markaa u sheegaa marka waa inuu iska jiraa wixii shaki markaa keensanaya waa inu iska jiraa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk